bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdat min lisaani yafqahu qowlii qaala almualifu raximah llah alasmaau allatii tacmalu camal alficli asmaada camal fasha camalka ficilku qabto oo kale ayuu doonaya sheekhu raxima allahu tacala halkan inuu kaga waramo waayo alaslu fi lcamali alafcaal inay wax camal falo wax asal u ah afcaasha haddaba halkan waxaan ku barananaa asmaa sida afcaashoo kale iyaduna u camal falaysa wuxuu yihi sheekhu baabunay haadakani baabun baab weeyi yacmalu waxa shaqeeya camala ficlihi ficilkiisa camalkiisa oo kale sabcatun ayaa qabta ficilku camalku qabta oo kale waxa qabta toddoba ismulficli mid waa ismulficil ismu ficilku waa maanaaba canilficli weeyaan sida ficilku u shaqeeyo kale isna u shaqeeya wadalika tusaale ka hayhaata waa wasah aamus wawaay waan yaabaya bimacnaa bacda bacdo macnaheeda xaalada uu yahay waskut aamus macnaheeda xaalada uu yahay wa acjabu waan yaabaya macnaheeda xaalada uu yahay waa calaa sabiili nashri ayaa la dhahdaa waa nashrun calaa sabiili lafi almuratab way tartiibsan tahay alwalu lilwali wathani lithani wathaliu lithalith saasay noqonaysa marka hayaate sah macnaheeguna bimacnaa uskut waa aamus wey waay macnaheeguna bimanaa ajab marka halkaa wuxuu ku tilmaamayaa saddex ismu ficli weeyaan hayhaata waa ismu ficil maadi sahna waa ismu ficil amar waayna waa ismu ficil mudaaric waayo waxaynu ka garanayna afcaashi la macnaa yihiin walaa lama xadfo ay huwa ismu ficilka lama xadfo ko walaa yataakharu kama gadaal maro ay huwa ismu ficilgu aan macmuuli macmuulkiisana kama dambeeyo laba wa kitaaballahi calaykum muta'awilan waa la haddii aayadaasi busha kugu soo aroortoo tirahdid sawta calaykum ismu ficila kitaabana sawka macmuulkiiya soo hormaray sawdigii ilaa walaa yataakharu can macmuulihi sheekhu sidaa maba ahae waa mutaawilo waa la meel kale loo leexinaya baab kale walaa yubrazu lama muujiyo damiiruhu damiirkiisana lama muujiyo damiirkiisana he lama muujiyo wayujzamu waa la jasmiyaa almudaaric mudaaricana waa la jasmiyaa fii jawaabi alabi jawaabu dalabka ayaa lagu jasmiyaa dalabka oo minhu ismu ficilka ka ahaaday ismu ficilka jawaabu dalabkiisa ayaa lagu jasmiyaa ficilka mudaaric wadalika tusaale naxu makaanaki makaankaaga laazim tuxmadi laguma hadiye aw tastariixi amad raaxaysatid ya markaa makaanaki soo dalab ma waxay ka dhigan tahay ilzami ama uhbuti bay ka dhigan tahay soo dalab ma jawaabkiisa lagu jisminaya tuxmadiina ayuu ahaa sooma ficilku ila waa afcaal khamse nuunkii wataa la iska goyo waa la jismiyey tastariixiinabu ahaa sooma waad la jismiye xadfu nuun baa lagu jismiyey walaa yunsabu mafcuulka laguma nabiyo walaa yunsabu laguma nasbiyo ay huwa ismu ficilka mafcuul laguma nasbiyo hada kan kan albaab ee baabka macquudun waxaa loo guntay lilasmaai baa loo guntay sharax allatii asmaadaasoo tacmalu camal falasa camala afcaaliha afcaasheeda camalkeeda oo kale wahiya iyadu sabcatun toddoba wey toddoba weeyaan culimada qaarkood baa toban ka dhigo oh, taraka alaatatan saddex buu ka tegey dakaraha fii kitaabihi shuduuru dahab kitaabkiisa shuduuru dahabkaad ka raajici doontaan ismu masterkaa ka mida ah, min qublati rajuli ah, min qublati rajuli imra'atahu alwudu'u min qublati rajuli ninka dhunkanshadiisa imraatahu gabadhiisa u dhunkado alwuduuu weysaa ayaa ka laazimaysa qubla waa maay muna mstr muna ism mstr qabal masrka waa maxay loo dhigataan sarfiga taqbiil mana kalama takliim eega kalaamkana waa maxay alkalaamada lagu bilaaba waa ismu mster de waayo ficilka xuruuftiiso dhan inay ku jirtaa la doonaya msterka de kaas waa mid adarfu lmuctamadu calaa nafyin aw shibihi darafka cuskada nafyi ama shibu nafyi isaguna waa camal falaabaley a ah, cindaka zaydun zayd wa waa faacil bay guley ya yaa rafciye a ah, cindakadaan rafcisay guley yaa rafciye zayd a ah, cindaka darafkana caamila bay yidhahdeen darafkan baa caamila waa maadaamuu haysto ictimaad nafyiyade aljaaru walmajruuru jaar iyo majruurka muctamidkaa ee cuskan iyo nafyi ameshigu nafyi afilahi shakun ka waran aqwaalaha ku jira qaarkood bay yidhi afilahi shakun shakun tar waaba faacilo afilahidan aan rafcinaysaba warka alla haysta saddexdan oge toddobadii maxay noqonayaan toban wey waayahay wahyado sabcatun toddoba weeyaan axaduhaa midkood ismu lficli weey wahuwa ismu ficilku calaa alaaati aqsaam saddex qeybood buu qaybsamaya maa qayb weeye sumiya bihi lagu magacaabay almaadiya maadi lagu magacaabay wadalika tusaale ka hayhata waa fogaaday bimacnaa bacuda bacuda macnaheeda xaalad u yahay hayhata waa maadi weyan macnihiisina waa bacuda qaala shaaciru wuxuu yidhi فhyhاt hyhاt الcقيق وmن bh وhyhاt khil bاcقيq نواصl فhyhاt waxaa fogaaday hyhاta waxaa fogaaday alcaقيiq webigi caقيiq baa fogaaday وmn ruuxna waa fogaaday bihi ay fiihi webiga caقيiq ku sugnaaday وhyhاta waxaa fogaaday khilun صaaxiib baa fogaaday صaaxiibka oo bilcaقiiq filcaqiiqi webiga caqiiq ku sugnaaday صaaxiibkaasoo نواasilu aanu xidhiirin jirnay صaaxiib aanu xidhiirinaynay oo caqiiq ku sugnaana waa hey haate hey haatada weyi marka de wa labada hor mid istawkidinayaan mogta markaa midunba camal falayo de faacil qaadanaya faacilkiis waa maxay waa alcaqiiq weyan de alcaqiiq weyan marka hay hayhaata bimacnaa bucdo weyan macnaheedu ka dambana waa khilun dade ka dambana khilunka weyi hormenaba sidan ka soo iyo wamaa wey maagaasoo sumiya bihi lagu magacaabay alamru lagu magacaabay wadalika tusaale kasta aamus weeyi bimacnaa isku aamus macneeda xaalad u yahay wa fi lxadiidi waxaa ku sugan idaa qulta markaad ku dhahdo lisaaxibika saaxibkaa markaad ku tidhaahdo walxaal alimaamu imaamku yakhdubu u khudbad akhriyayo sah aamus markaad ku timaado ku tidhaahdo faqad lagawta laqwi baad samaysay waman laqaa falaa jumcata lah qofka laqwi la yimaadana wax jumcaa ma le maxalushaahidkana ka qaato waa maxay sah bimacnaa uskut bay ka dhiganta intaas uga socda kadaasaa ayaa jaa yimda fi bacdi uruqi xadiiska urudiisa bar kamid asaanidiisa ah saasa kuso aroortay bu leey iyo wamaa weyi maagaasoo sumiya bi lagu magacaabay almudaaricu lagu magacaabay wadalika tusaale kawayg waan yaabaya weyi bimacnaa ajabu ajabu xaaladou la macniyay qaala lahu ilahi wuxu uhi tacala allaa sareeye way waan yaabaya kaanahu linahu maxaa yeelay laa yuflixu maba liibaanaan alkaafiruuna gaaladu maba liibaanaan gaaladu guul ma gaadhaan bade way waa ficilki weeyaan kaanana waad garanaysa waa tacliil bay noqonaysaa kaanahu linahu maxaa yeelay laa yuflixu lkaafiruuna ilan gaaladu maba liibaanaanba annadana waa ti wax dhalaalinaysay meesha uu nafi ku jirana cadan baa lasoo dhalaaliya masterka ku fahmiyeeg ey acjab waan yaabaya maxaan yaabaya licadami falaaxi lkaafiriin cadamku halkuu ka yimide waa laadiide nafyi meeshu ku jira laga dhalaalinayo master maxaa la keena cadan baa la keena sooma waka wa yuqaalu waxaa la dhahdaa fiihi wayda waxaa la dhahdaa waana waa la dhahdaa waabaad ugu dhawaaqi karta qaala shaaciru wuxuu yidhi wa biabi anti wafuki lashnabu kaanamaa duraa calayhi zarnabu wa waan yaabayaa buu yidhi biabi aabbahay wa waan yaabayaa buu yidhi anti adiga iyo wafuki afkaaga maftiyaani ha lagu furta biabi aabbahay ha lagu furte afkaaga alashnabu ilka waa harood kale buu yidhi kaanamaa dura waxabaad moodaa in lagu shaydhiyey ama lagu daadiyey alayhi afka dushiisa azarnab ubaxa zarnab ka leedhaado ama sinjibiilka zarnab leedhaaya jira in lagu duldaadiyabaad moodaa bu maanaa afkaagu suu dhalaaliyo siduu yahay maxbuubadiisu ammaanaya saasabaad moodaa bu leya aabahay baa laakin laguu furanaya bu leya bimaanaa aabahay baan kaa jeclay wey macnu wa waan yaabayaa bu yidhi anti adiga iyo wafuuki afkaaga maftiyaani waxa lagu furan bu yidhi biabi aabahay afkaaga al ashnabu ilka waxarood kale ilka waxarood kan ka dhergsana soo ma ilka waxara ma taqaanaan ya ilka waxara ma taqaani ya shafad ya ya oh, ilka yar halkan dheer ah, ku dhex ilka waa xaroodka yar waa basiid bay leetahay dhalinyarteedga wa sharxi doona insha allah kaanamaa dura in lagu shaydhiyaad mooda caleyhi afkaa dushiisa asdarnabu ubax asdarnab ka leedhaa sinjibin labaad ku odhan waad ka odhan kartaa wawaahan baa la odhan karaa halkay waay ka odhan lahayd waa baad odhan kartaa maxaa u daliila waa baa u daliila de beydka maxaa kala odhan kartaa waahana waad odhan kartaa qaala shaaciru wuxuu yidhi wahan lilayla uma wahan waaha hiya lmunaa low aananaa nilnaaha yaa layta caynaa lanaa wafaaha bithamani nurdi bihi abaaha ina abaa wa abaa abaaha qad baalagaa fi lmaajdi gaayataaha xagga hoos idinku qoraya wahan lisalma buu inoo qoraya sooma laakiin waxaa la odhan jiray ahaan jirtay wahan lilayla waahan waxaan la yaabaya bu i lilayla la yaabaya uma waahan waaha alla waan yaabayayo waan yaabaya hiya iyadu bu almuna waa ididiladaiyada low ananaa nilna aha haddii aan gaari lahayn idi ididiilaysanayna bui yaa layta alla caynaahaa labadeeda indhoodlana anaga miyay noo sugnaadaana wafaaha afkeegana miyaan helna buuhi biamanin lacag miyay noogu sugnaadaan nurdii aan ku raaligelino bihi amanka abaaha aabaheed aan ku raaligelino inna abaaha waayo aabaheed wa abaa abaaha aabaheed aabaheed waa awgeede ad bala waxay gaadheen filmajdi sharafta haayata halkii ugu dambaysayba ya halkaasay halkaasay halkaasay ka gaadheen bu yidhi baasha sharafta la dhaa maxadushahidka maad garanaysaan waahan waahan waa tawkiidka weeyaan saddexduba waa tawkiid weyan yaa layta cayn ahaan maad garanaysaan layti maxay ahaan jirtay tansibilisma masanahan waa maxay caynunbaa caynaan lagu jamciyey lehaadu waa halkii ahtaala soo ma ya waa musanaha qaarkood waxaa jira alifun udaa'imiyebad musanaha qaarkood waxaa jira alifunha udaa'imiya alifu daa'imiya waayahay ya ha ha nuunti caynaani lakin calaamadawe alifta ma alifta ma alifta markaa xaalatunasbin waxaa la doonaya inay noqoto asmaal khamsa maa lagu jiri jiray maxaa lagu nisbin jiray yaa baa lagu nisbin jiray maha ilaa xaalatu rafcia lifta degi jirtay ya markaa ina cayneeyhaa la dhaaba damaha tansib isman doonan ale markaa qaarkood baa saa saa u daa'imiyebade qaar baa saa u daa'imiye waayo tan kale aba ka mida de ina abaaha wa abaa abaaha abaahaada dambe waa mudaafileyde maxaa lagu jiri jiray asmaal khamsa wa abaa abayha in la dhaa maynayn alifay daamiyen waa qaar baasaa u daaminayba de waayahay lanaaduna waa khabarkeygii weeyaan taasina iyadna saa waad ohan kartaa buuri ka soco axkaam ismi lficil wa min axkaami ismi lficil ismi ficilka axkaamtiisa ayuu kamid ahaaday anahu ismu ficilka laa yataakharu kama dambeeyo can macmuuli macmuulkiisa kama dambeeyo ismu ficilku macmuulkiisa kama dambayn karo falaa yajuusu ma banaano fi calayka zaydan bimacnaa ilzam zaydan xaalada uu yahay an yuqaalay qawluka zaydan zayd calayka laazim ina saa tirahdaa ma banaano ya calayka zaydan waa sax calayka zaydan waar zayd laazim laakiin ma banaano zaydan calayka ma banaano limaada taqadumka ma banaano taqadum takhir ism ficl can lmacmuul laa yajuuz waa axkaamta sugamiye qulnaa saasaan idhi bu yiri sheekhu khilaafan xaalan ku khilaafna lkisaayi kisaayi fa inahu kisaayi ajaaza waa baneeye hu ele taakhiira ismi lficl can lmacmuul waa baneeyey muxtajan xaaluya mid xujaysanaya calayhi banaynta biqowlihi tacaala buu xujaysanaya kitaab allahi calaykum kitaab allahi kitaabka ilahi calaykum laazima taasuu daliishanaya zaaciman xaaluya midku andacoonaya ana macnaahu macnaheegu inuu yahay calaykum waxaad laasimtaan kitaaballahi kitaabka ilahay laazima ey ilzamuuhu laazima saasuu isagu leeyahay wacidalbasriyiina basriyiinta agtooda ana kitaaballahi kitaaballahi masterun waa master masterkaasoo maxduufil caamil caamilkii ku camal falaya uu go-an yahay wa calaykum calaykum jaarun wamajruurun waa jaar iyo majruur mutacaliqun wuxuu ku tacalluqayaa bihi maxduufka aw bilcaamili muqadari ama caamilka muqadarka waayahay walaykum alaykum jaarun wamajruurun jaar iyo majruur weeyaan mutacaliqu wuxuuna ku tacaluqaya bihi masderku ku tacaluqaya aw bilcaamil ama caamilku ku tacaluqaya caamilka almuqadariye la qadarayo ama caamilka la qadariyo ku tacaluqaya ama masderkan yaalba isago iskaga tacaluqaya wataqdiiru taqdiirkuna waxa weeyaan katabalaahu ilaahay ayaa faral yeelay oo waajibiyey dalika taxriimka calaykum idinka dushiina kitaaban waajibun buu ilaahay waajibiyey wadalla waxa tusiyey calaa dalika almuqadari kaa la qadarayo qowluhu tacaala baa tusiyey xurrimat waxaa la xaaraantilmeeyey calaykum dushiina umahaatikum saasay aayaddu soo ahayd waayo lianna taxriima taxriimku yastalzamu wuxuu laasimsanaya alkitaabata kitaabo iyo waajibid buu laasimsanaya taxriimku de annahyu can shayi amrun bididihi qaacidada abab ku socda marka kitaaballahi baa lasoo qadaraya bal jumhuur albasriyiin waynu isla fahnay ma kitaaballahi kataba allahu calaykum kitaab allahi saasuu noqonaya isna muxuu leeyahay kisayna muxuu leeyahay mayane wuxuu leeyahy ismaster ka damba waxaa ku camal falaya ismu ficil ka dambe calaykum ah ayaa ku camal falaya oo uu ka hormaray iyaguna waxay leeyihin mayane laa yataakharu can macmuulihi bay leeyihin jamaahiirta basriyiintu aayaddan qur-aankiina saad leedahay maba saad maraysid wejigaa maahe waxaa la icraabaya maxay ya masterkan waxaa nasbinaya ficil go-aan baa nasbinaya bay leyihin aayadda qur-aankaa laga fahmay waan fahnay maha jaar iyo majruurka calaykum ad leedihin waa ismu ficilo waxba camal falayaana ama wuxuu ku tacalluqayaa masterkan yaalla ama ficilkaa masterka ku camal falayada warku waa basiir o min akaami waa ti labada axkaamtiisa waxaa kamid a anahu ismu ficilka idaa kaana markuu yahay daalan ma tusinaya cala alabi alab marka tusinaya marku yahay jaaza waxa banaan jismu mudaaric mudaarica in la jasmiyo fii jawaabi jawaabkiisa in lagu jasmiyo hadduu alabna tusinayo maxaa waajib noqonaya maxaa banaan in lagu jasmiyo ficilka mudaaric jawaabkiisa soo basiib ma taqulu waxaad oranaysaa nazaali deg nuxadikaan kuu sheekayne nazaali min adalabayn waa dalab nuxadidka markaa waad jasmin kartaa biljasmi baad ku odhan kamaa taqulu sidaad u odhanaysid inzil deg nuxadidka aan kuu sheekayne eeg inzil soo amar ma maanad ku jasminana saxayn ya isfadina mayna ka dhicin waad ku jasminaysaa de sooma qul tacaalow atru un bay lamid tahay de dee ismu ficilkuna waa saas oo kale maadaama dalab ina tusinayo dalab maadaama ina tusinayo ya dalab markuu ina tusinaya waa markuu de ficil amar ula macnayahay de ficil mudaarici ficil maadi markuu la macnayay de kaasi dalab ina tusin maayo eeg nazaali oo kale deg dee dalab bayna tusinaysaa sooma jawaabka waad ku jasmin kartaa de waad ku jasmin kartaa ficilka mudaaric waa isla fahnay ilata inta wa qaala shaaciru shaacirku wuxuu yidhi wqwlii kulama jashaat wajashaat makaanaki tuxmadi aw taastariixi waqawlii bu i odhahdayda kulamaa jashaat mar kastoy dhaqdhaqaaqdo oo wajaashad ay kacdo makaanaki makaankaaga laazim tuxmadi laguma hadiye aw tastariixi ama raaxaysatide naftiisu la hadlaya wuxuu le markastoo cadowgaan iska hor nimaadno naftii shanqadho oy dhaqdhaqaaqdo waxaan ku idhahdaa iska fadhi ya waa lagumahadin ama ood raaxaysano de ama guulbaad gaadhi ama waa lagaa takhalusi bada adduunyada dhibteeda dadka dhaadhic baan ku idhahdaa bu yidhi markaa naftan tasliinaya dejinaya bu leeyay wa qawli odhahdayda bu yihi kulamaa jashaad markasta naftu dhaqdhaqaaqdo aan ku idhaahdo oo wajaashid weliba ayy waxa weeyaan kacdo makaanaki ay uhbuti makaanaki makaankaaga ku sugna naf yahay tuxmadi lagu mahadiye aw tastariixi ama raaxaysatida waad garanaysaa soo ma makaanaki waa maxay iminka de waa dalab inaad tusinaya soo ma eeg ismu ficilkan laftiisa u qaybsama mid manquuliyo mid murtajala eega makaan awel hore darfu makaan ba iska ahayd soo ma maxaa loo soo naqliyey inuu ismu ficil noqdo de ismu ficil laga soo naqliy makaankan kii darafkiina moodin darafnimada intii laga soo naqliyo hata ismu ficil macnihi ku shaqaynaya makaanak bimacnaa uthbuti bay ka dhigan tahay calaykum soo jaariyo majruur maan jiri jaariyo majruurkii maanta maahayo ilzam bay ka dhigan tahay kolkaa isaga laftiisa uqeesoo mid manquul iyo mid murtajala lakin hadday tirada calaykum waa jaariyo majruurkii un dee warku sidii ahaan maayo markaa taasaa ula socda famakanaki makanaki fi asli asalka darfu makanin bu aha wa kaa kuyihisba asalkii hore darfu makaan bu ahaa uma nuqila waa laga naqliya can dalika kaal macnaa macnaha wajucila waxaa laga yeelay isman isma baa laga yeelay ismigaasoo lilficli ficilka usugnaaday wa macnaahu macnihiisuna waxa weeyaan uthbatii sugnow wa qowluhu shaacirka qowlkiisa tuxmadi uu yidhi mudaaricun mudaaric weeyaan mudaaricaasoo majzuumun la jismiyey fii jawaabihi fi jawaab ismi lficli baa lagu jismiyey wa calaamatu jasmina xadfu nuuni weey wa min axkaami axkaamtiisa ayuu ka mid ahaaday annahu ismu ficilka laa yunsabu lama nasbiyo alficlu ficil lama nasbiyo bacda alfaa'ifa dabadii xaalada u ahaaday fii jawaabihi jawaabkiisa laguma nasbiyo war kuma caddo wa min axkaamihi axkaamtiisa ayuu kamid ahaaday mm. halkaa markaan macnaynayey asalka carabka iga dhacay walaa yunsabu laguma nabiyo walaa isagu mafcuul ma nasbiyan soo sama ah, waa sabqulisaan bu iga ahaa walaa yunsabu laguma nasbiyo weeyaan ficilka mudaaric waa lagu jismiyaa laakin laguma nasbiyo maxaynu naqaanay dalab hadduu hormaro ficil mudaaric oo fadi ka dhacsan tahay uu samayn jiray waa la jismin jiray ka soo la xidhiidhana fa u waa la nasbin jira soo ma haddaba u fiirso ee intaanu ka waramaya wuxuu yidhi wa min axkaami axkaamtiisa ayay kamid ahaatay anahu ismu ficilka laa yunsabu la nasbin maayo alficlu ficil la nasbin maayo bacda alfaai fa dabadii xaalada u ahaaday ficilku fii ay fii jawaabi ismi lficli lagu nasbin maayo haddaba isla fahni ma laa taqulu odhan maysid makaanaki makaankaaga laazim fatuxmadi fa bisababi dalika tuxmadi saa ma odhanaysid ma odhanaysid wasa amus de fa bisababi sukuutika nuxadika aan kuu sheekayn nuxadika aan kuu sheekayna saa ma odhan kartid qulnaa saasaa nidhi bui sheekhu khilaafan xaalaan ku khilaafan ilkisaa-i bustayare waqad qadamtu waanan soo hormariyay hada kan alxukma xukunka fii sadri lmuqadimati muqadimada awalkeega falam axtaju maan baahan bui ilahay caadatu celintiisa hunaalkan aan celiyo marka axkaamtiisa ayuu kamid yahay ficilka mudaaric dabadi isaga inaan lagu nasbin karin lakin waa lagu jasmin karaa war kuwa basid bay la tahay athani ka labaad almasteru masterka weey wlmasderu masderkii wey wadalika tusaale ka darbin garaacidoo kale weeyaan iyo raamin karaamin oo kale wey labadan tusaale muxuu ka wataa sheekho wuxuu ka wataa ama ha noqdo hulai ama ha noqdo ayru hulai ya eega barab waa maxay barbi muna muna hulaian ka ayru hulai akrama ikram baa dee lagu keenaya wadalika tusaale ka darbin garaacidii oo kale weeyaan wairaamin karaamayntii oo kale weeyi xilima in xalla waa haduu dego maxalahu masterka booskiisa ficlin ficil waa haduu dego ficilkaasoo maca an la jirkeeda aw maca ma ama maa la jirkeeda walxaal buu degay ficil lam yakun aanu ahayn masterkii oo walam yakun masterku aanu ahayn musaqaran mid la taskiriyey walaa mudmaran damiirna aanu ahayn walaa maxduudan mid la xadeeyeyna aanu ahayn walaa mancuutan mid la nactiyeyena aanu ahayn qabla lcamali camal farka ka hor walaa maxduufan mid la xadfayn aan ahayn walaa mafsulan mid laga fasliyan aan ahayn min almacmuuli macmuulka walaa muaharan canhu macmuulka mid laga dambaysiiyan aan ahayn wuxuu leeyaha masderkii baa camal falaya lakin shardi buu dhigay shardigiisu waa maxay bartaa masderku yaallo waa inuu degi karo ficil ficilkaasina waa inuu wato an ama waa inuu wato ma an waa inuu wato hadduu yahay maadi ama mustaqbal ma waa inuu wato hadduu ficil mudaaric xaalaye ila xaalaad mudaaric mayna tusiye warku ma caddo shuruuddiisa waxa kamid a ah mustakar waa inaanu ahay masdera taskiriya ma camal falo masderkan waa inuna damirahayn <laughs> masderkan waa inaanu damirahayn waad fahmi doontaa masderkani masder maxduud oo la xadeeye waan masder mari o kale ka waran muna xadaysnin taabaa la socota mer kadib mayna tusiya walaa mancuutan qabla lcamali intaanu camal falin ka hor waa inaan nacti loo samaynta intaanu weli camal falinba waa inaan wax laga sii nactiyen saddex qawl baa ku jire ya bataatan ba inaan laga sifay mayane eh, mulaqanba waa la sifayn karaa bataata ma lagama sifayn karo maya waa la sifayn karaa maya tafsiil baa ku jira isaga ku keeni doona isagoo go-anna ma camal fali karo maxduu master baa go-an oo haddana camal falaya iska ilaali wuu keeni doona waxyaala lagu haysto ya bismi llahi raxman raxim o kale gajaari mujurka halkeed ku taclujisaa ibtidaayi baa iska horaysa master baa ku camal falaya ma isagoo maxduufo ma isaga camal fala laga yidhi walaa maxduufan maxduufna waynanu ahayn haye walaa mafsuulan min almacmuuli macmuulkii uu ku camal falayna waa inaan laga faslin walaa muaharan canhu macmuul ku camalfalya waanaan dib looga dhigin waxaaso dhan waa shuruudda loo shardiyo misle fahna culimo wa icmaaluhu haddaba camal siintiisa mudaafan xaalad u yahay la camal siiya akaru icmaalkaas ayaa badan uu qaybsamay saddex buu qaybsamay inuu mudaaf yahay iyo inuu munawan yahay iyo inuu maqruunu al yahay soo saddexaa muaan jirin haddaba hadduu mudaaf yahay in la camal siiya way fara badan tahay waa kaiir wey wadalika tusaale naxwu qawlihi tacaala walowlaa dafcullaahi difaacidda allah haddii ayna jiri lahayn annaas dadka uu ku difaacayo bacdahum bibacdin lahudimad marka maxalsheedkan waa maxay dafcullaahi annaasa waa masder mudaaf lifaacili watumima limafcuuli weeyaan wa qawli shaacir iyo shaacirka qowlkiisa u yihi alaa ina dulma nafsihi naftiisa la dulminteeda almaru ruuxu u dulmiyaa bayinun mid cad weey masderun mudaafun limafcuuli watumima le lifaacili weyan tan watumima lifaacili wa munawanan muna wa icmaalu camal siintiisa munawanan xaalada u yahay aqyasu isaga qiyaas badan isagoo tanwiinsanna waa aqyas aar ma lakin waa qiyaas taasa aad qiyaasta ugu fiican oo ugu dhow naxwu qawlihi tacaala aw idcaamun quudin fii yawmin maalin la quudiyo yowmkaasoo dii maskabatin gaajo u saaxiiba iyo tiiman la quudiyo idcaamun muna tawiisnin wuu tawiisan yahay waa yahay halkaan waa maxay waa masdarun mudaafun lifaacili watumiya limafcuuliya tiimana saa ku camal falaya wa idcaamuhu bay noqonaysaa quudintiisa fii yawmin maalin uu quudiyo yowmkaasoo dii maskabatin gaajo u saaxiibaya tiiman agoon quudiyo wa bial maqruunan xaalad uu yahay la camal siiyo mid lala xidhiidhiyo bialal shaadun waa shaad mastakiyo maqruunu alay la camal siyaana he waaba shaadba naxwi qawlihi qawli shaaciri wakayfa tawaqii dahra maa anta raakibuhu wakayfa tawaqi iska ilaalin sidee bay ahaatay dahra maa shay dhabarkii aad iska ilaalisid anta adigu raakibu aad fuushan tahay gaadiid aad fuushan tahay dhabarkiisa ma iska ilaalin karta <laughs> meel iskama ilaalin karanta wakayfa tawaqi iska ilaalin sidee bay ahaatay ya dahra ma shay dhabarkii la iska ilaaliyo mafcuulkiisi buu qaatay anta adigu raakib waa tahay mid fuushan sharax annawc nooca nooca thaniya labad min alasmaa'i xaaladow ka mid yaha asmaada almilati camal falasa camal alficli almasder weey tacriifu lmasder wa huwa masderku alismu waa ismiga ismiga adaalu tusinaya cala alxadati xadas ku tusinaya ismiga aljaari ku soconaya cala alficli calaa xuruufi lficli buu ku soconaya wadalika tusaale ka darbi iyo walikraami oo kaleba weeyaan sheekho u fiirso masderku waa maxay waa ismi ismigan muxuu kutusin dhacdadan meesha taalaba soo ekasaa kuma dhufan dhacdadaa lafteedaba weeyaan qaama waa kacay masderkiis maaha kicitaanka laftiisa weyan masderkin kicitaanka laftiisa weyaan haye aljaari cala ficlina waa maxay aljaari cala ficli calaa xuruufi ficli ficilku xuruuftu lahaana waa inu watade hadduu wada wadan waayo maaa la dhada ismimster baa la dhada misle bane hadda daraba ka waran darbi ka waran maan ujeeda waa master ficilkiisi muxuu aha daraba xuruuftii ficilku laa dhan ma ku jirta waa master de ikraam ka waran iminka akramu ka yimide soo ma ila halkaas un baa lagu siya alka un baa ifcaal la odhanayay mana xurufadiisii wada wadan waa mster baa la ohanaya hadduu ka yaraado xuruftii ficilka aan wada wadan ism mster baa loo bedelaya warkuma caddo ka soco marka shuruudu camali masteri sideed shari u ku camal fala waa kun sideediiba wa inamaa yacmal waa camal falaa ay huwa masterku biamaaniyati shuruudin biwujuudi amaaniyati shuruudin sideed shardi helisteed bu ku camal falaa axaduhaa amaaniyada midkood an yasixa waa inuu asaxo an yaxula inuu dego maxalahu masterka booskiisa ficlu ficil inuu dego ficilkaasoo maca an anla jirkeeda aw ficlun ama ficil waa inuu dego ficilkaasoo maca maamaala jirkeeda shardiga ugu horeeya waa maxay masderku halka uu yaallo waa inuu ficil iman karo ficilkaasina waa inuu an wato ama waa inuu ma wato war warku macdo maadan oti masderiyada antan oti masderiyada ma la socotaan waa inuu an wato ficilkaasi muxuu noqon karaa maadi ama muxuu noqon karaa mudaaric mustaqbala kaasoo maca maana waa maxay waa mudaaric xaal una weyan mudaaric xaalo una tusaalaha eeg falawalu ka hore ka hore waa kee meeshii masderku degi karaa ficil an wata war masle fanaynta ka qawlika odhaahdaadiyo wixii lamid ah weeyaan acjabanii waxa i yaabgeliyey darbuka garaacitaankaaga zaydan zayd aad garaacday darbuka garaacitaankaaga zaydan zayd aad garaacday wayucjibunii waxa i yaabgelinaya darbuka eeg darbuka garaacitaankaad garaacday zaydan zayd aad garaacday maadiban ka lednay ma artid wayucjibunii waxa i yaabgelinaya darbuka garaacitaankaad garaacaysid adigu hadda camran camaraad garaacaysid mustaqbalban ka lednay ma fa inahu shaniya u fiirso yasixu waxaa asaxaya an taquula inaad tidhahdo makaana awali makaana mihaali awali tusaalaha hore booskiisa inaad tidhahdid acjabanii waxa iyaabgeliyey an darabta inaad garaacday zaydan zayd inaad garaacday zayd inayd waa hore ka takhallustay bade darabaad dhigi kartaa bade ya antani hadday gasho ficilka maadi maxay u bedeshaa dee maadigiisuba kasii dhigasaaba haye wa makaana thani wa an taquula inaad tidhahdo makaana thani ka labaad tusaalaha labaad booskiisana yucjibunii waxa iyaabgelinaya an tadriba hadda inaad garaacdo camran camar inaad garaacdo antani haddii ay gasho mudaaricna maxaa u bedelaysaa de mustaqbal dhe mustaqbal wuxuu ka dhigi jira malan khalaas wathani ka labaadna naxu yucjibuni waxa yaabgelinaya darbuka garaacitaankaaga zaydan zaydaad garaacaso alaana haddaad garaacaso kanoo maxay xaaladii waad ila socotaan fa haadaa kan laa yumkinu suuragal maa an yaxulla inuu dego maxalahu booskiisa an darabta inay degto an darabta ma degi karto liannahu an darabta lilmaadi maadi bay u ahaatay de walaa an tadribana ma degi karto lnahu an tadriba lilmustaqbali de mustaqbal bay u ahaatay mama degi kartaba walakin yajuusu ha yeeshee waxaa banaan an taquula inaad tirahdo fi makaanihi booskiisa maa tadribu intaad garaacisid hadda mada waa eeg maa tadribu intaad garaacisid wa turiidu waxaad ula jeedaa bima ma waxaad ula jeedaa almasteriyata baad ula jeedaa ma tadribi ay darba kabay noqonaysaa moogta haadihi maadan masteriyadihi miluha iyada oo kale wey fi qawlihi tacaala qowlka ilaahay bima raxubat ay biruxbiha lala qabo ballaadhnaashaha ay ballaadatay arladu iyo wa qawlihi tacaala wadu gaala waxay jeclaysteen maa canitum ay canatakum dhibtiina maad halkan ku jirta soo masteriye ma tanna waa lamid oo iyadna waa masteriya marka shardiga koowaad waa maxay an yaxulla maxalahu ficlun maca an ow maca ma warku ma caddo wathani shardiga labaad waay walaa yajuusu ma banaana dhafi qawlika oo dhahdaad aad tidhaahdid darban zaydan aad tidhaahdid an tactaqida inaad aaminto ana zaydan zayd macmuulun macmuul inuu yaali darban darban darbantan inay zayd ku camal falaysa inaad aamintid kuma banaana khilaafan qulnaa saasaan idhi buri sheekhu khilaafan xaalaan ku khilaafayno liqowmin qoom baan ku khilaafayna qoomkaasoo min naxwiyiina naxwiyiinta ka mida lianna almasdera masderku huna halkan inamaa yaxulu waxa unoo degi kara maxalahu booskiisa alficlu ficlun baa degi kara waxdahu ay munfaridan xaalo yahay keli biduuni an ansakadeed xaalad yahay ficilkaasi ama msterkaasi wma maa sokadeed xaalada uu yahay ficilkaasi dhacfwan taqulu waxaad odhanaysaa idrib garaac zaydin zayd garaac wainamaa zaydan zaydan mansuubun waa la nasbiyey bilficli baa lagu nasbiyey ficilka almaxduufiye la gooyey ficilka annaaصibi ee lagu nasbiyey lilmasderi masterkan meesha yaala walaa yajuusu ma banaano fi naxwi marartu bizaydin intaa ma isla fahne darban zaydan eega zaydantani waa macmuul soo ma haddaba darban baa zaydan nasbisay inaad tiraahdaa kuma banaano sababtu waa maxay darban zaydantan maxaa la doonayaa masderka booskiisa inuu degi karo ficil degi karo ficilkaasna inuu wato an ama wato ma hadda ficil keliyaa degi kara ficilkaasi maana ma wadan karo anna ma wadan karo masla maadaama shardigii laga waayo an wadasha la ma wadasha la ila shardi bu ahaay ya kuma camal fali kara marka war kuma caddo kuma camal fali karo waa ka wadaaba maba adka kolkaa culimay inamaa zayda zaydan mansuubun waa la nasbiyey bilficli baa lagu nasbiyey ficilka almaxduufi la xadfay ficilka xadfan waa ke darbatan lafteeda ficil baa ku camal falaya soo maa ficilkaa go-an baa ku camal falaya ficilka annaasibi lilmasteri masterkan meesha yaala ficilka ku camal falaya unbaa zaydana ku camal falaya war war kuma caddo mafcuul mutlaqnima ugu camal falaya de ka hore ee darbanta kadabna waa mafcuul caadiyade warkiis basiid maa walaa yjus ma banaana i na marartu waan soo maray bizaydin zayd baan soo maray faidaa isla markiiba lahu zayd waxa usugnaaday sawtun cod baa usugnaaday sawtkaasoo sawtu ximaarin dameerka codkiisoo kaleu leeyahy haye antan siba inaad nasbisaa kuma banaano sawt thani sawtka labaad bisawti awali sawtka hore inaad ku nasbiso lnahu maxaa yeelay laa yaxulu ma degayo maxalal awali ka hore booskiisa ficlun ficil mama degayo laa maca xarfi masderiin xaraf masderinna jirkii ma degayo walaa biduunihi xarafkaa la-aantiina ma degayo warkumacdo ya haddana idhahdo ka waran maratu bizayd zayd baan soo maray faidaa lahu sawtu sawta ximaari ayaa iska tiri oo sawtada maad maxaad ku nasbisay sheekhow dee sawtka hore muna master ahayn mee wuu yahay dee masterkaasaa nasbiyey waxaa lagaa yidhi ficil ma bedegi karaba wax ficil la dhahdaa <laughs> ma bedegi karaba iska daa xaras master in wato an iyo maaye isagoo keligii aan degi karinba shardiguna muxuu ahaa an yaxulla maxalahu ficlu maca an aw maca ma shuruudda lana macnaa macnuhu yabaa waa diidaya dalika ficil inuu dego dalika halkaas ku ishaar ficil de nuzuul ficil buu diidaya liana almuraada ujeedadu waxa weeyaan anaka adigu mararta waad soo martay bihi zayd waad soo martay walxaal huwa zayd fii xaalati taswiitihi sawdaynta uu sawdaynaya xaaladeeda uu ku sugan yahay laa anahu zayd axdatha waa soo darisiiyey ma aha ataswiirta sawdayntuu soo darisiiyey cinda muruurika soo maridaada bihi zayd aad soo marisay markuu adiga ku arkayb iska dhawaaqay maa ee isagoo hawsha iska wata ayadod usoo garmartay weyan malu isagoo hawshiisa wata ayaad soo garmartay halkaa shadikood bay nagu dhamaaday ashardu thani shardiga labaad ayaa laa yakuna waa inun ahayn musaqaran musaqar waa inun ahayn waa inaan la taskiirin de haddii la taskiriyo ma camal falayo waayo maxaa fogaanaya shabihitaankii ficilka ficil maa la taskiriya may ila waxaan waxu camal falaya ficil buu shabaa lagu leeyahy soo ma ila camalfalka maxaa asal a dee ficil ba asal a soo ma dee ficil maa la taskiriya may dee wuu sii fogaaday markaa soo ma ka soco falaa yajuusu ma banaano acjabanii waxa ii abgeliye duraybu ka garaacitaan yaro waaga zaydin zaydaad garaacday walaa yakhtalifu naxwiyiin naxwiyiintu iskumaba khilaafsana fii dalika shardigan shardigan cidiisa ma jirto ama kuufi aad ama bisri aade waqaasa wuxuu uga qiyaastay bu yihi calaa dalika shardigan bacduhum barhkood almasdar almajmuuca masderka la jamciyo uga qiyaas qaateen famanaca waa diiday bacdigaasi icmaalahu masderka majmuuca camalfalkiisa way diideen waxay yidhahdeen ficil maa la jamciya maadaama la taskiirin taskiirta halka ay ku baxdo la yidhi masderka kama camalfalayo ya master majmuucina ma camal fali kara yidhahdeen master majmuucinahe ma camal fali kara ayay uga qaateen maxay tusaa eh, eh, eh, shardigan labaad ee ah alla yakuna musaqaran war masle fani famanaca waa diiday bacdigaasi icmaalahu masterka majmuuca camalsiintiisuu diiday xamlan liajli xamlin kuxambaarid cala musaqari musaqarka ku xambaarayo liana kulan mid kasta oo minhumaa majmuuca iyo musaqarka kamidii mubaayinu ficil ficilka uu ka fogyahay de ficilka sheekh uu ka fog yahay o lana siiqat lmusakari laysat isiiqatu alatii ushtua min halficlu ti wa laga soo qaatay maahade walina aljamca laa yataataa fi ficlide ficilna lamamo jamciyade or maslafan sidaa darteed waxay yidhaahdeen hadduu masderku majmuuc yahay xitaa ma camal falo warku ma caddo hadduu musakar yahayna hadalkeega badaa wastadaluu waxay u daliishadeen biqawlihi biqawli shaaciri bay u daliishadeen kuwa camalsi waajaasa way baneeyeen kaiirun in fara badan oo minhum naxwiyiinta kamidii icmaalahu ay icmaal almasdari lmajmuuci ayay baneeyeen wastadaluu waxayna u daliishadeen binaxwi qawli bay u daliishadeen وxtى وkاn الخلف minka سجية مواعيd crqb أخاahu byhrb وcadta waad ballan qaaday oo waad yabooday bu yihi walxaal baad wax ballan qaaday kaana u ahaaday alkhulfu ballanka buxu sajiyatan dabeeca u ahaaday sajiyada oo minka xaggaaga ka ahaatay mawaaciida curquubin curquub ninkii la odhan jiray ballanqaadyadiisii oo kale ayaad ballan qaaday buu yidhi akhaahu uu ballan qaaday biyariba yaribna uuu ballan qaaday hadda la haysto oo wacadta macnahe waa wacadta waad ballan qaaday walxaal baad wax ballan qaaday kaana u ahaaday alkhulfu ballanka buxu sajiyatan sajiye u ahaaday waa khabarkii kaanama sajiyadoo minka xaggaaga ka ahaatay mawaaciida curquubin curquub ballanqaadyadiisii oo kale ayaad ballan qaaday akhaahu walaalkii uu ballan qaaday biyasribana ugu ballan qaaday maalshadimad baandeen masdarun mudaafun lifaacil watumima limafcuulihi mawaaciid mana jamcayn jamcu miicaad weeyaan miicaad baa lagu jamciyey mawaaciid muna masder majmuucayn sawka camal falay ee curquubna waa faacilkiisiiba u haystaa akhaahuna mafcuulkiisiiba u haystaa muna camal falin kaasaan u daliishanayna bay dhahdeen kaasi ayaan u daliishanayna bay dhahdeen marka waa majulmasdari calaa mafcuul weeyaan waaya markaa masderkan jamcinta la jamcin waa hayru qiyaas weeyaan curquubna bidami awali waa cusfuur waana calam manquula min curquubi rajul ba laga soo qaatay waaya curquub binu sakhraa la odhan jiray ba yidhahdeen wuxuu lahaa ninkani walaalkiibuu u ballan qaaday thamarata naklin timir midhaheed kadibna wuxuu ku yidhi waaad kolkay kolkay kun bixiso timirta markaa i kaale walaal ku yidhi wuu u yimid markii kunkii ay soo saartay kadibna wuxuu ku yidhi markay nooca ablaxa la ay noqotay i kaale ya wuu u yimid haddana wuxuu ku yidhi idaa azha markay yar adkaata bal markaa kaale haddana markay rudab noqoto kaale haddana markay timir noqoto kaale ya markay timir noqotay akhadahu melil habeen buu soo goostay wixii gebigeegiyo ya walam yucdihi shayan waxbaba muusinba xabad baada xabad baa u yeedhay riyaalba ka muusin kadibna fadarabuu bihi almathala fi likhlaaf ballanka baxay uga soo qaateen maxay mah mah waa ti xitaa baanuscadan ku marnay baanusucaa suma mawaaciida cuquub halkaas ku jiri jirtay waka marka cuquub kaasaa la dhahdaa walaalkii saasuu ugu ballan qaaday wax maxalishaadkaynu ka soconaa naxwigiina waa maxay masterkii majmuucaaba camal falay bay leeyihiin hayru qiyaas buna ku camal falay marka waa calaa hayri qiyaas bay noqonaysaa wajamcumsl ala ayri qiyas bay noqonaysa ka soco athaliu ka saddexaad laba shar baynu hayna anlaa yakuna mudmaran damir waa inaanu hayn misterki waa inaanu damirhayn sheekho waad fahanti ma falaa taqulu odhan maysid darbi garaacayga zaydan zaydan garaacay xasanu waa wanaagsan yahay mister suu damiir unoqda bay goolaan marka ka dhex guuxayse darbi garaacayga zaydan zaydan garaacay xasanu waa mid wanaagsan wa huwa darbigu wakade huwadan maxuu noqonaya huwada darbigu demuna mister hayn ya <laughs> huwadan maxay udhacaysaa masterkiyo darbi mayna ku dhacayn de isagoo saasa ma camal fali karo isagoo damiira ila eega darbi inaan keeniya mun masterkan ya huwadana unoqonaysa ma iska ilaali marka ma camal falaya wahwa darbigaasi camran camran garaaca qabiix mid xun weeyaan wahwa darbiga camran camran garaaca marka camran dan yaa nasbiyey huwadana nasbisay bu leeyihi waayo huwiye unoqonaysa dee darbi o master marka isagoo mud marana ma falo warku ma caddo isagoo mudmarana macamul falo liannahu damiirku laysa fiihi maaha lafdulficli ficilka laftigiisa aad kasoen huwa bal darbi kasoo saartay ma ku jirta xurufti ficilka ma ku jira de mama camal fali karo mama <laughs> camal fali karo ma fahamta sheekh ya waajaas waxaa baneeyey dalika arrinka alkuufiyiin oo nimanka kuufiyin laydhaa baa baneeyey nimankaasi waa lawsaal soo ma si fiican cid kasta la qabsanaysa ida ikhtalafa naxwiyuna fi masalatin salakna asl min aqawliya daliil baa wad haysataaba daliil ba kusiiyeen be waste daliil waxayna u daliishadeen biqawliya biqawli shaacir bay u daliishadeen wama alxarbu ila ma calimtum waduqtum wama huwa cana bilxadiidi lmurajami wama alxarbu dagaal ma aha bu yidhi ilaa ma ay ila ladii kii mooye calimtum aad barateen ad ogaateen oo waduqtum dhibtiisa iyo balaayadiisna aad dhandhamiseen wamaa huwa warku ma aha canhaa xarbada laga sheekeeya huwa waa maxay waa masdere wmaa huwa ka sheekayntu ma huwa maxaanu celinaya xadii xadiika mina masderayn wamaa huwa ka waramid ma aha anha xarbada laga warama bilxadiii war ma aha almurajami la managano war laska malagano oo iska mala awaala ka maaha almurajam la malagano weya marka u fiirso canha lama soo jaariya majruur maaha canha halkay ku tacaluqaysaa huway ku tacaluqaysaa oo huwi waa maay waa master oo see master noqotay dee master ba unoqonaysaa mayna master unoqonin msder ba unoqonaysa marka iyagu waxay leeyihin canaadan waxay ku taaluqaysaa huwadan oo masdera damiir buu noqday masderki imika waayahay wamal xarbu dagaal ma aha ilaa maa ila ladii kii mooyaane calimtum aad ogaateen oo wadugtum dhibtiisa ad dhandhamiseen wamaa huwa ka waramid ma aha canhaa dagaalka laga warama bilxarbiga waa laska muanae yeelayna bilxadiii war ma aha almurajami lamana gana ey wamalxadiiu waka muxuu ku awilay huwadii xadii buu ku awilay ey wamalxadiiu ka sheekayn maaha canhaa xarbada laga sheekeeya bilxadiii murajami maaha marka maxay taalay u noqonaysay marjican yaa lahaa damiir ba waxa lahaa mister soo ma mister baa laha marka wa camal fali leey qaaluu waxay yidhahdeen canhaa canhaa mutacaliqun bidamiiri damiirkay ku tacaluqaysaa wahada lbaytu beytkani naadirun sheekho waaba naadir qaabilun litaawiili taawiilna waa aqbalaa falaa tubna calayhi qaacidatun qaacidana lagu dhismaayoba qaacidin la dhisa marka la doonayo de wax taawiil iyo wax u geli karo laguma dhiso soo maa saa darteed waa laga garhaya de waa laga garhaya waxay leeyihiin jamaahiirtu waxay leeyihiin iyagu master de isagoo damiir ah camal fali maayo war kuma caddo kasoo araabicu shardiga afraad anlaa yakuna waa inaanu ahayn maxduudan mid la xadeeye waa inaanu ahayn falaa taqulu odhan maysid acjabanii waxa i yaabgeliyey darbatuka hal ku dhufashadaada zaydin zayd aad ku dhufatay kudhuaha mar keliya ad ku dhufatay baa yaabgelisay darbatu de waa master mare washada waxa shaadoobay qawluh qawlu shaacir baa shaadoobay yuxaayi bihi ljaldu ladii huwa xaazimun bidarbati kafay lmala nafsa raakibiin yuxaayi waa noolaynaya bu yidhi bihi ay bisababilmaai biyaha sababtood wuxuu ku noolaynaya aljaldu ninka ad adagi alladii kaa ad adag oo huwa isagu xaazimun go-aan leh bidarbati kafayhi labadiisa gacmood ku dhufashadooda almala carada uu ku dhufto nafsa raakibin qofka raakibkaa naftiisa ayuu ku noolaynaya ma garanasa darba maxaa ku camal fashay kafayhi oo faacilkaa loo daafiyey almala waa carada iyadana maxay haysata mafcuulnima u haysata waa isagii oo maxay masteru mara isagii aweyde darbat kafey labadiisa gacmood ku dhufasho mar keliya ku dhufto weeyaan yuxaayi waa noolaynaya yuxaayi waa noolaynaya wey yuxyi min alixyaa baa laga keenay waa ficil mudaaric yuxaayi waa noolaynaya bihi bisababi lmaayi aljaldu ninka adag aladi kaasoo w isagu xaazimu go-aan li bidarbati kafey labadiisa gacmood ku dhufashadooda almala carada u ku dhufto nafsa raakibin ka wax fuusha naftiisa ayuu ku noolaynaya shaacirku waa camal siiyey adarbata darbada waa camal siiyey filmalaa buu ku camal siiyey wa amaa nafsa raakibin miya fa mafcuulun yuxaayi yuxaayi bay mafcuulu tahay macnaa ood ka fahanteen bayla tahay wa macnaahu macnihiisuna waxa weeyaan aan kuu sharaxe anahu shaacirku cadala anahu rajulku cadala waa ka iishay can ilwuduui weysadii buu ka iishay faqiih buu ahay moogtahay ila tayamumi tayamum buu u leexday wasaqa raakiba kiiba waxfuushanaana wuxuu waraabiyey almaaa biyihi alladii biyahaasoo kaana macahu maciisa ahaa faaxiya nafsahu naftiisiibuu ku nooleeyey de ya faaxiya nafsahu naftiisiibuu ku nooleeyey ilmu baktila hadii kale intaasuu uga jeeda alkhamisu shardiga shanaad allaa yakuuna waa inaanu ahayn mawsuufan mid la sifeeyey qabla alcamali camalka ka hor mid la sifeeyeyna waa inaanu ahayn ya intuu camal fili kadib waa la sifayn karaa moogta markaa qablalcamal intaan camal siinba ka hor inaan la sifayn falaa yuqaalu la odhan maayo acjabanii waxa i yaabgeliyey darbuka garaacitaankaaga garaacitaankaaga shadiidu ee daran zaydan zaydad garaaco taas ma banaan fa in akharta haddaad laakiin dib u dhigto ashadiidu haddaad dib u dhigto jaaza waa banaan yahay ood maxay tidhahdid acjabanii waxa i yaabgeliyey darbuka garaacaaga zaydan zayd aad garaacday garaaca ashadiidu daran saas way banaan tahay laakiin weli adoon camal siin eega darbuka macaaway mastr mudaaf lfaacil aw mafcuulkiiso zaydan ma adoon weli zaydanba gaadhsiin oo mafcuulkia ayaad sifaysa soo ma de ma banaano marka intaanad camal siin ka hor ha sifayn horta laakin markaad si markaad camal siisid kadib ad sifayn karta wy macnu war kuma caddo ya sheekh may kugu taaganta halkaas waayahay acjabanii waxa iyaab geliya darbu ka garaacidaada garaaca ashadiidu haddaren zaydan ad garaacday fain akharta haddee dib u dhigto ashadiidu haddee dib u dhigto fain akharta haddee dib u dhigto ashadiidu aye isagoo mafcuula waay waa sawnulxikaaya sawnulxarakati awlaa min atacasufi ila shadiidu kolka hore kugu soo martay qaala shaaciru wuxuu yidhi ina wajdii bika shadiida arani caadiran fika mancaytu caduula ina wajdii jacaylkayga buu yidhi bika adigaan ku jecelahay jacaylka ashadiida ah ee daran arani wuxuu ogeysiinayaa buu yidhi maru wuxuu igu ogeysiinaya mankaasoo cahitu aan ogaaday caduulan inuu yahay eedayn badane caadiran buu igu ogeysiinaya buu mid cudurdaaraya inuu yahay fiika ay fii xubika jacaylkaaga ina wejtii jacaylkaaga bika adiga aan ku jeclahay jacaylka ashadiida ee daran araanihi wix yoogeysiinaya laba mafcuul bay doonaysaa mafcuulkii koobaad waa man mafcuulkii labaadna waa caadirantan araanihi wix yoogeysiinaya man ruux wix igu ogeysiinaya mankaasoo cahituhu aan ku ogaaday cadulan caduulan xaalad uu yahay eed eedeen badane caadiran buu igu ogeysiinaya mid cudurdaaraya fiika ay fii xubika jacaylkaaga dhexdiisa faahara wuxuu dib u dhigay ashadiida buu dib u dhigay caniljaari walmajruuri buu dib uga dhigay jaariya majruurka almutacaliqi ku tacaluqaya biwejdi ku tacaluqaya hadda mayla socotaan wejdiba mastera soo maa wejdi bikaa kusoo tacaluqaysa soo maa markii uu camal falay kadib uu sifeeyey taasi way banaan tahay marka laakiin maxaan banaanayn isagoon weli camal falin in la sifeeyaan banaanayn de war kuma caddo ila fasli baa ka dhalanaya meeshaas ya sheekh alla yakuna qabla alcamal soo maodhan sifadun ba hadda ku qaydaya sifadun ba hadda ku qaydaya fasligu wuu soo socda fasligu inoo soo socda lakin kan waa mawsuufan qabla alcamal weyan sifanimo weyan tani kii kale wuu soo socda fasligiisa wuu soo socda isagu asaadisuka lixaad an yakuna waa inuu yahay maxduufan alla yakuna miya sax an yakuna bi qoray asaadisuka lixaad an yakuna waa inuu yahay maxduufan mid la xadfo waa inuu yahay an yakuna weniya maxduufan kaas alkaa hor waa kakuida walaa mancuutan qabla alcamali sooma waa shardi gaara weeyaan walaa mafsuulan min almacmuulna waa shardi gaara weeyaan inaan la kala faslin marka fasligaa kale wuxuu ka soo gelaya lakin kan waxaa shardi u ah sifanima de sifanima isaga shardi u ah asaadisa ka lixaad an anlaa yakuuna dha waa inaanu ahayn ey huwa masderkii maxduufan mid go-anna waa inaanu ahayn wa bi haada sidaa darteed raduu way radiyeen calaa man ruux bay radiyeen qaala yidhi fii maa laka wa zaydan ma laka waaydan ma ayu shayin baa kaana laka maxaa kuu sugnaaday waaydan ad yaid maxayna kala gale kugu sugnaaday ina taqdiira taqdiirku waxa weeyaan waa mulaabasatuka ha ku dhehnaashahaaga zaydan zayd aad ku dhehnaanaysi waa mafcuul macawgiiso maade ya halkan maxaa waajiba halkan yaga baad garanaysaan saxba ma meelii nasbi waajib noqon jirada maalaka wazaydan cadafkiina soo midka raajaha ah, halkaasi way gashay ya nasbaha raajixa sababtuna maxaa ka dhalanaya ya ah, haddee damiir wax lagu cadfo waxa shardiya waxaa jaray inuu soo noqdo ya saw laka saw ah, kaafkaa kuma cadfaysid soo ma doonaysid inaad inaad kusii cadafsid de waa inu soo noqdo jaarkii de wa calayha cala lfulki tuxmal maynan ku soo marin ya hadde waxaan jaray waanu caamilkii jaray waan soo noqda de kale maxaa raajix noqonaya ya nasbaa raajix noqonaya markaa nasbibaa imika raajixa waa halkii mafcuul macawgaan kusoo marnay culimo waayo wacalaa man iyo ruux mankoo qaala yidhi fi bismi illaahi yidhi ina taqdiira taqdiirku waxa weeye bilaabashadaydu bibismi illaahi bibismi illaahi aan ku bilowda thaabitun mid sugan weey faxadaf mubtada mubtadii bu xadfay wlkhabara khabarkiina ugu xadfay haddaba fiirso mubtadiiyo khabarkiiba ruuxaasi u xadfay bismi illahi raxman raxim wuxuu iska odhanaya ibtidaai bibismi illaahi haabitun muxuu gooyey mubtadihi iyo khabarkii labadaba waa gooyey waxaan meesha yaala maad garanaysaa waa macmuulul mubtadayde mubtada macmuulkiisi weyaan de mubtada macmuulkiisi weeyaan ya taasi markaa ma banaan waayo isago maxdufa maba camal falaba isagoo maxdufa maba camal falaba de sheekho saasaa lagaa yidhi aan masle fahne isagoo maxdufa maba camal falaba waaya wajacaluu waxay ka yeeleen min adaruurati daruuray ka yeeleen qawlahu ay qawlo shaaciri shaacirkan qowlkiisa waa daruurati shicir bay yidhahdeen waa daruurati shicir bay yidhahdeen hal tadkuruuna ila dayrayni hijraatakum wamasxakum sulbakum raxmaanu qurbana hal tadkuruuna ma xasuusanaysaan bu idhi hijratakum hijradiini aad u hijrateen ila dayrayni dayrayn labadii dayr hijradii aad u hijrateen ma xasuusanaysaan wamasxakum salsalaaxidiin iyo ma xasuusanaysaan sulbakum sanamkiin aad masaxayseen raxmaanu wa qawlakum ma xasuusanaysaan raxmaanu ya raxmaanu aad lahaydeen qurbaanin liajli qurbaanin ah, maxay idhahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna sooma qurbaanin liajli qurbaanin dhawaansho darteed ataa u lahaydeen ma xasuusanaysaan lnnahu bitaqdiiri waqawlakum buu ayuu qabaa bitaqdiiri qawlakum buu qabaa waqawlakum qawlkiina aad lahaydeen yaa raxmaanu aad lahaydeen qurbaan aad lahaydeen marka yaa raxmaanu halkuu ku tacaluqaya nidahaasi de qawla kuma go-an buu ku tacaluqaya oo masderade qawlna muna msderayn muna msderayn marka wuxuu leeya masderka halkaasaa loo xafa waa daruura buu leya taas iyado yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu ligayri lana daruurata tubiixu le almaxduuraat addaruuratu tuqadaru biqadariha asaabicu ka toddobaad an yakuna waa alla an yakuna bi qoraya allaa yakuna waa inaanu ahayn waa kan allaa yakuna waa inaanu ahayn mafsuulan mid la fasliye waa inaanu ahayn can macmuulihi macmuulkiisi mid laga fasli mutlaqan ba wixii la doonaha lagu fasliyo ka shardigeed weydiinaysa saxiix allaa yakuna waa inaanu ahayn mafsuulan mid la fasliye waa inaanu ahayn can macmuulihi macmuulkiisi mid laga fasliye waa inaanu ahayn walihaadaa sidaa darteed raduu waxay radiyeen calaa man ruux bay radiyeen mankoo qaala yidhi fii yawma tubla saraa'ir inahu macmuulun lirijcihi masterkaa rajcihii baa ku camal falaya yoma tubla saray inahu calaa rajcihi laqaadir ilaahay waa awooda soo celintiisa yowma maalin uu soo celiyo tubla sarair marka u fiirso yowmadan waxaa lagu tacalujinaya markaas wuxu ley waxaan ku tacalujinaynaa rajci oo mastera ya rajci waa kan kolka master way gudbasay imika ma arkaysa ya hadday rujuuc ka timaado waa laazim hadday mina rajci ka timaadana haysta in badan baa laidin ohan jira haddaba ufiirso maxaa dhacay waa la kala fasliye maxaa kala fasliyey ya maxaa kala fasliyey <laughs> qaadir oo ah kabaru kabaru in kabaru inaa de qaadiro khabaru inaa fasliye soo ma markaa e wuxuu faslinaya wuxuu doona aado qaadiro khabar inaa kala fasliyey inaw calaa rajcihi laqaadir yawma tubla saraa'ir muna khabar kala faslin rajcigii oo masder maan laga faslin kuma camal falay da marka kuma camal falay saxiix wala la liannahu maxaa yeelay qad fusila baynahuma bilkhabari khabar ayaa lagu kala saaray qad fusila waxaa lagu kala saaray bilkhabari khabarki ayaa lagu kala saaray marka inaanu mafsuulahayna waa shardi isla fahmi athaminu ka sideedaad anlaa yakuna dha isagana waa inaanu ahayn muakhiran canhu mid macmuulka laga dambaysiiyey falaa yajuus ma banaano acjabani waxa yaabgeliyey darbuka garaacitaankaaga zaydan zaydaad garaacday iminka zaydan darbuka waan ku camalsanaya ma banaano waayo macmuulki inuu dambeeyo macmuulku inuu horeeyo caamilkiina u dambeeya taasina kuma banaano shuruuddiisa ka mid maaha waa ijaaze suhayliyu hadda sheekhow suhayli waa baneeyey taqdiim aljaari wlmajruuri isaga jaari majruurka isaga waa baneeyey oo wuxuu yihi liannahu yatawasacuuna fi duruufi wljaari wlmajruuri maa laa yatawasacuuna le fi hayriha saasuu yidhi wastadalla wuxuuna u daliishaday biqowlihi tacala ba u daliishaday ah, laakin jamahirtu maxay marayaan leeyihin ma cala jaari majru doona iska ilaali sheekhow laa yabquuna ma dalbanayaan ahlu januhu xiwalan digarogasho canhaa ay caniljanati jannada xaggeyga ay ka digarogtaan meel kale uga doorsadaan oo uga digarogtaan maba doonayaanba waay iyo wa qawlihim dadka muslimiinta qawlkooga ay ku ducaystaan ay dhahdaan allahuma jcal lana min amrina farajan wamahraja oo de muslimiintu baa kuducaystaln iyo wa qawlihi muslimiinta qawlkooga ay leeyihin allahuma allow ijcalka yelanaa anaga min amrina amarka yaga farajan ilaa faraji nooga ya markaa min amridan xagey ku tacaluqaysaa farajan tan dambay ku tacaluqaysaade arajatadabay ku tacaluqaysa iyo wamakhraja ilahu makhraj nooga taasna waa maxay kuwa camal bay leeyihin culimadii o maakarnimo waa inaanu ahayn waa inu iska isagu halkaasu shuruuddiisi sideed ahaydba ay kugu dhamaatay sheekhow wayanqasimu waa qaybsamaa iska sabra almasder masderku waa qaybsamaa masderka alcaamil oo camal falaya ilaa alaaati aqsaamin buu qaybsamaa axaduhaa midkood almudaafu weeyi wa icmaaluhu mudaafka camalsiintiisa ayaa agtaru ka badan min icmaali lqismayni labada qaybood camalsiintooda alaakhariyn ee kale wahumaa labadaasi wahwa masderkaasi isagoo muaaf la amal siiya darbaani waa laba qaybood isagoo muaa kolkala si amal sin laba qaybood uqaybsamaya muaafun lilfaacili isagoo faacil loo tiiriyey faacilkii baa loo tiiriyey masle fanaynta faacilkii ayaa loo tiiriyey waaya faacilka marka loo tiiriyo mafcuulkiina uu sheegan yahay faacilkii baa loo tiiriyey mafcuulkii baa go-an labadaas ka soo baxay or kuma caddo faacil baa loo tiiriyey maxaa ku jira mafcuulkii inuu sheegan yahayo inaanu sheeganayn faacil baa loo tiiriyey ma mafcuulkii inuu sheegan yahayo inaanu sheegana waa inta waay axaduhaa midkood almudaafu wey wey maaluhu mudaafka camal siintiisu agaru isaga ayaa badan min icmaali lqismayni labada qeymood camal siintooda ayuu ka badan yahay alakharayni ee kale wa huwa masterkaasi mudaafka ee la camal siinaya darbaani waa laba qaybood mudaafun lilfaacil mid loo diiriye ka qowlihi tacaala walowlaa dafculaahi naasa dafcu imika waa masderun mudaafun lifaacilihi wa tumima le bimafcuuli waa la sheegay iyo akhdihim qaadashada ay qaadanayaan iyagu ariba ay qaadanayaan wal xaal bay qaadanayaan qadnuhu loo diiday canhu ribada iyo aklihim cunidooda amwaalo ah, naas ay cunayeen bilbaili ay ku cunayeen intaan oo dhan waad garanaysaan ma waa masdarun mudaafin lifaacil watumima le limafcuulihi sii kale inoomu tusaalayn soo ma rabbanaa wataqabal ducaai rabbanaa wataqabal ducaai masdarun mudaafin lifaacilihi walam yudkar le mafcuuluhu mafcuulkii maa la sheegay rabbanaa wataqabal ducaai iyaaka mafcuulkii waa go marka war kuma caddo marka markuu mudaafka iyo facilka loo idaafiyo ama mafcuulka waa la sheegaa ama ama lama sheego wmudaafun iyo loo tiiriye limafcuuli mafcuulkii baa loo tiiriyey iyo mudaafun mid loo tiiriye limafcuuli mafcuulkii loo tiiriyey waaya mafcuulkii baa loo tirinaya imikana mafcuulkii ayaa loo tirinaya marka maxaa ka soo bixi isagana sheegayo iyo in la gooyode alaa ina dulma nafsihi lmaru bayinun idaa lam yasunna can hawan yaglib lcaqla ala baraaruga bu yihi ina dulma nafsihi naftiisa la dulminteeda almaru ruuxu u dulmiyaa bayinun mid iska cad weeyaan idaa lam yasun marka aanu ka ilaalin ha nafta can hawan haw marka aanu ka ilaalin hawadaasoo yaglib lcaqla caqliga ka qaalib noqonaysa hawada caqliga ka qaalib noqonaysa xaggeega marka aanu ka ilaalin dulmitaanka naftiisa u dulminaya waaba mid iska cad buu yidhi ila iyadumuu daba dhaclayna waaya maxalushaadka maad garanaysaan ulma nafsihi masdar mudaafun le limafcuulihi watumima lifaacilihi mafcuulkii baa loo idaafeeyey laakin maxaa jira ya faacilkina waa la sheegay dhade almarmina faacilkani iyo wa qawli alayhi salaatu wasalaam rasuulku yihi waxajulbeyti beytka uu qastitaankiisa man ruux ugu qasto manka oo istaaaca awooda ilayhi xaja xaggiisa sabiilan wada ahaan iyo jid ahaan u awooda kana waa maxay waa masdar muaaf waxaajul beyti beytka qasdintiisa wey waa masdar muaaf le limafcuulihi watumima lifaacilihi man tumina faacilkan mantaasaa faacilkiya waa ila masdar weyn xajkaniy sawlaas waxaajul beyti waa sida marka waa masdar muaaf limafcuulihi watumima lifaacilihi wuxuu ka tagay isagio mafcuulkii loo tiiriyey lakin faacilkii la xadfay laa yasamu linsaanu min ducaai lkhayri waa masdar muaafun limafcuulihi faacilkii u go'an yahay soo ma laa yastamu linsaanu min ducaaihi alkhayra saasuu noqonayda min ducaaihi alkhayra so iska basiid ma ka soco halkaa muxuu idin yidhi wa baytlkitaabi iyo wa baytulkitaabi wey kitaabka beytkiisii e kitaabi sibawey baan ujeeday hadda alkitaabaad maqashin naxwa dhexdiisa waayo waa kitaabu sibawey labiiy soddon jina ku dhinta haddana alkitaab hadda la dhaa kiisun bay ku dhacdaa haye wahuwa buu kugeliya kaa sooma wahuwa baytu kitaabku qawlu shaacir shaacirka qowlkiisi wuu yihi tanfi yadaha lxasa fi kuli hajiratin nafya darahimi tanqadu sayaari fi tanfi way eryeysaa buhi ama way tuuraysaa yadaaha labadeeda jeeni yadaaha labadeeda gacmood de gacmo malalen iyad waa labada jeeni hore labada lugood hore maaa la jeeniya sooma yadaaha labadeeda jeeni alxisa alxasa qurur waxay ku tuuraysaa fii kulli haajiratin maalin weyn dhammaanteed nafya daraahimi daraahiimta ya tuuridooda tanqaadu sayaariifi sariflayaasha lacag ka ay tuurto ya dirhamkii tanfi way eryeysaa ama way tuuraysaa yadaahaa labadeeda jeeni alxasa quruur waxay ku tuuraysaa fii kulli haajiratin kulayl iyo maalin weyn dhammaanteed nafya daraahimi daraahiimta la tuuridooda tanqaadu sayaariifi sariflayaasha lacagka dhigidoodu ay tuurto saxiix walala markaa diramkii isku yaalo u dhibtay yaa yar yaraynaya ee shilimaanka ga dhigay de sariflayaasha soo ma markaa maxalushaadka waad garanaysaa nafyigan baa masdera waa masderun mudaafun limafcuuli wa tumima lifaacili oo tanqaadade tanqaad ficila moodin waa maad erka waa masdere waa faacil weyan iyada lafteed waa faacilkii weeyaan athani ka labaad almunawanu masderkii munawankaaha weeye waicmaalu munawanka camal siintiisu aqiyaasu isaga ayaa ka qiyaas badan min icmaali lmudaafi mudaafka camal siintiisa liannahu munawanku yushbihu lficila ficilka ayuu shabaha bitankiira xagga nakiranimada ayuu ka shabaha ka qowlihi tacala ilah sareeye qowlkiisi weeyi aw idcaamun quudin fii yawmin maalin la quudiyo yowmkaasoo dimasqabatin gaaja u saaxiiba yatiiman la quudiyo taqdiiruhu waxa weeyi o an yucima ilaba til ulaa inu ficil degi karo maa an wata o an yucima ficilkii baa degi kara fii yawmin maalin uu quudiyo yomkaasoo di maskabatin yatiiman uu quudiyo athalitu ka saddexaad almucaraf mid lagu macrifeeye wey bial al baa lagu macrifeeyey al buu wataa maqruun alki weeye wa icmaaluhu camalsiintiisu shaadun shaad weeye qiyaasan qiyaas ahaan bay shaad ku tahay wa isticmaalan isticmaal ahaana shaad bayba ku tahayba labada goorba qiyaas ahaana waa u shaad isticmaal ahaana waa u shaad qaybta u horeysa waa maxay waa almasdaru almudaaf wa icmaaluhu akhar almasdaru almunawan imaalhu almasl almaqrun bl waicmaaluhu shaadun qiyaasa waisticmaala ka qawli ka qawli shacri shacirka qawlkiisii wayaanu yidhi cajibtu min araski lmusii ilaahuhu wamin tarki bacdi saalixiina faqiira cajibtu waxaan la yaabay buu yidhi min araski lmusii xumaan sameeyaha la arsaaqidiisa ilaahuhu ilaahiisu uu arsaaqo ya bikasri min arisqi buu ku qoraya adigana min min arisqi adi ku qoraya ma الرزق بكسر أوله اسم للمرزوق صحيح ولا لا وهو ما انتفع به عندنا وبالفتح مستر فتح marka la sheegana waa msterka laftiisa marka msterka u socna ya risqi wixii la quudinayo ma noqonaya bimacna marzuuqiya kolka ras haddaynu nidhaahno nis aynu ka laqmaynin waa masterka inu socono weya cajibtu waxaan la yaaba bu yihi min araski lmusii xumaan sameeyaha la arsaaqidiisa ilaahuhu ilaahiisa uu arsaaqo isagoo xumaan samaynayu haddana ilahay arsaaqaya wa min tarki bacdi saalixiina iyo kuwa wan wanaagsan barkood ka tegidooda faqiiran xaalow ya laga tago isagoo faqiira ya oo haddana saalixa ayaad arkaysaade <laughs> alkii shaacirkiula kam caalimin yaskunu baytan fi lkira wajahilin lahu qusuurun waqura lama qara'naa qawlahu subxaanahu naxnu qasamnaa baynahum zaal mira halkaynu ku qaadanay ya ibnu werdigii sooma fara badana bu yidhi nin caalimo oo beydkiina ku degan iyo mid jaahilo fooqiyadiisa halka ad fajacaysid oo de hawshaas maxaa ku ridaysaa waa wareeraysaa mawta ya laakin wuxu uhi lamaa qara'naa qawlahu subxaanahu qowlka ilahay markaanu akrinay naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya zaal mira shikigiina ayuu naga suulay bu yidhi kumuu jirin lakin istishaadahaan baynu soo qaadanay sooma sharxaynu ku qaadanay laakiin ah, naskiisa kamid mid ahayn naska oo xurufaana kamuu mid ahayn sax sae ah, la macnaa soma inta dambe naxnu qasamnaa baynahum taas way ku jira ila tahay lakin iyadu ey cajibtu waxaan la yaaba bu yidhi cdabki in xiftiya loo bahay da culmi uu socda lan waqtigi ey cajibtu waxaan la yaaba bu yidhi min an yurzaqa almusii'a ah, ka xumaanta samaynaya inuu arsaaqo ilaahuhu ilaahiisu inuu arsaaqo iyo wa min an yatruka inuu ka tago bacdo saalixiina faqiiran xaalada u yahay taas walkaa maxalushaadkena uga socno maad garanaysaan waa master loo idaafeeyey maxay faacilki mafcuulkiisii laguna dhamaystiray faacilkii marka waa iska shaad weyan washaaduna yuxfad walaa yuqaas athalidu ka saddexaad ismulfaacili wey ma wadnaa wade ma wadnaa she ma wadnaa <laughs> Ah, me raggu malaa u taagan ku dayna wallahu aclam iska sabirna insha alla rabadaantii soo dhowsayn uga yar kulli habluuna iska badan doonaan xagga dambe